أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu almaadatu athaalisatu fii kayfiyati alwuduu waxaynu ku jirnay qeybtii afraad ee kitaabka waxaynu maraynay fasalkii labaad qeybtii afraad ee kitaabka fasalkii saddexaad baynu ku jirnay maadadii saddexaad baynu maraynay almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fii kayfiyati alwuduu wayse qaadashada habkeeda ayuu u fasal yahay wahya wayse qaadashada habkeedii waxaa wey an yadaca alinaa weelka inuu dejiyo can yamiinihi midigtiisii waa inuu dejiyo weelka dhanka midig uu iska dhigaya iyadoo laga weyse qaadanayo weel in laga weysa qaadanayn buu tilmaamayo an yadaca weelkii waa inuu dejiyo can yamiinihi midigtiisa dhankeedii waa inuu dejiyo in amkanahu hadday u suura gasho daalika arrinka wayaquulka gadaal uu yidhaah bismi illaah eebbaweyne magiciisaan ku weysa qaadana wayafraq waa inuu shubo almaa biyaha calaa kafayhi labadiisa calaacarood korkooda waa inuu biyihii ku shubo naawiyan isagoo niyoonaya alwuduu wayse qaadasha niyoonaya fayaqsiluhumaa labadii gacmood wuxuu dhaqayaa halaasan saddex goor huma ka gadaal uu yatamadmad luqluqanaya halaasan saddex goor huma ka gadaal yastanshiq waa sandaaranaya wayastansir biyihii buu iska firdhinayaa halaatan saddex goor huma ka gadaal buu yaqsilu dhaqayaa wajhahu wejigiisa laga bilaabo min mambiti shacri ra'si madaxa tintiisa meeshay ka dhalatee foodaa laga bilaabo almuxtaaj ee loo caadaleeyahay qofkii dhibaato kale ay ku timaado ku tima waayuu tilmaamayaa sida loo caada leeyahay wey ilaa muntahaa lixyatihi garkiisa meeshuu ku joogsado intaasuu dhaqayaa tuulan dhirir wa min watadil udun dhegta rukunkeeda laga bilaabo ilaa watadil udun dhegta kale rukunkeedii laga gaarana cardan ballicii wejigow yaqsiluhu wejigii wuxuu dhaqayaa halaahan saddex goor huma ka gadaal u yaqsilu dhaqaaya yadahu gacantiisa alyumnaa midige ila alcadudi cududa intii laga gaaro ama jinta laga gaaro halaahan saddex goor mukhalilan isagoo dhexgelinaya asaabicahu farihiisa isdhexgelinaya huma ka gadaal yaqsilu wuxuu dhaqaayaa alyusraa gacanta bidixe kadaalika sidii midigta wuu dhaqay wuu saddex gooru dhaqayaa huma ka gadaal yamsaxu ra'sahu madaxiisiibuu masxayaa masxatan masax waaxidatan mid keliyeetaa yabda-u wuxuu ka bilaabayaa bimuqadami ra'sihi madaxa fiidfoodiisa hore ee xagga wejiguu ka bilaabayaa wayadhabu waa teginaya biyadayhi labadiisii gacmood ayuu socodsiinayaa maasixan isagoo madaxii mascaya ilaa qafaahu luquntuu gaarsiinayaa huma ka gadaal buu yaruduhumaa labadii gacmood soo celinayaa ilaa xaysu meel buu u soo celinayaa ibtada'a markii hore uu ka bilaabo fooda ah huma ka gadaal ayuu yamsaxu wuxuu masxayaa udunayhi labadiisa dhagood daahiran korkooda kore iyo wa baatinan hoosta labadaba mimaa biyuu ku masxaya baqiya haray oo min balalin gacanta qoyaankeediia fii yadayhi labada gacmood ku haray ayuu ku masxaya haddaan gacmihiisii qoyaanba ku harin aw yujaadid wuu cusboonaynaya lahumaa labada dhagood ma an biyuu u cusboonaynaya in lam yabqa hadduusan harin bihimaa labada gacmood min ballatin qoyaan hadduusan ku harin huma ka gadaan buu yaqsilu wuxuu dhaqayaa alyusraa tanbidixe kadaalika sidaas oo kale labadii lugood kadaalika sidaas oo kale huma ka gadaal buu wuxuu leeyahay ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha axad gar lagu caabudo inuusan jirin ila allaahu eebba weyne maahaane waxdahu isagoo eebba cibaadada ku keli a oo laa shariika wax eebba wax la wadaaga lahu lilah eebba uma ahaanin ashhadu waxaan qiraya ana muxamadan inabi muxamed uu cabduhu eebba weyne addoonkiisii yahay wa rasuuluhu rasuulkuu diray inuu yahay allaahumma yaa allah eebba weynow ijcalnii iga yeel min atawaabiin kuwa towbadkeenida badan wajcalnii allow iga yeel min almutadahiriin kuwa isdaahiriya sidaasuu yeelayo wadaalika arrinka aynu sheegnay limaabaa u daliila huwiya la wariyey anna caliyan in cali radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhu cali xaggii uu tawada'a cali weyse qaatay oo fakhasala uu cali dhaqay kafayhi labadiisa gacmood xataa anqaahuma ilaa uu labadii gacmood daahiriyey oo wasakh iyo qurun iyo usug wixii jiray ka dhammeeyey huma ka gadaalna tamadmada cali waa luqluqday salaasan saddex goor wastanshaqa waasankuu biyo ku qaaday halaahan saddex jeer waqasala wajahu wejigiisii buu dhaqay halaahan saddex goor wadiraacayhi labadiisii gacmood buu dhaqay halaahan saddex jeer wamasaxa ra'sahu madaxiisii wuxuu masxay maratan kol keliyeeta huma kasala wuxuu dhaqay qadamayhi labadiisii lugood ila alkacbayn anqowyadii inta laga gaaro suma ka gadaal ayaa qaala ay yidhi axbabtu waxaan jeclaystay an uriikum inaan idin tusiyo kayfa sidii kaana uu ahaa tahuuru rasuulillaah alla rasuulkii wayse qaadashadiisa say ahaan jirtay inaan idin tusiyaan jeclaystay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo almaadatu araabica maadadii afraad fii nawaaqibi alwuduu weysada waxaa burinayey gudaheediibuu umaadan yahayu haddii la weyse qaata ka gadaal maxaa weyse jebiya nawaaqidulwuduu weysada waxaa jebiya iyo nawaaqid ka waxaa weeye alkhaariju wixii baxayo min asabiileyn labada wadee dadka u duleesha midna saxaradaa ka timaada midna kaadida labadaas meel wey alkhaariju wixii baxay min asabiileyn labadii wadee dadka ku tiilay ka bacay oo min bowlin kaadi ah aw madyin dhexdareelaha aw amase wegyin wejia aw cadiratin saxaraawa aw fusaa indhuusaa oo waa dabayshi aw buraatin iyadiibuu laba u kala qaaday taan shanqarin fusaa baa la midda shanqartana buraad baa la yihaa labadubana waa burinayaan weysadii waxaa lagu magacaabaa haada intaas khaarijkee dadka labadiisa wada ka timaada bilxadad xadad baa lagu magacaabaa wahuwa xadadkana alladii kii wey uu yacnihii u dan leeyahay qowlu rasuulillah eebbaweyne rasuulkii hadalkiisa kuu dan leeyahay wey uu nabiga yidhi laa yaqbalu allaahu eebbaweyne ma aqbalo salaata axadikum idinka qofkiin salaadiisa idaa axdatha kuwa hadday ka yimaadaan intaa aynu soo sheegnay xataa yatawada ilaa uu ka weysa qaato khaarijkaas labada wada midun ka yimaad baa wax weysa jebiya u horeeya oo asalna ah laba waxa weeye nawmu hurdo laba hurdadii loo kala qaaday hurdo aan dareenkaaga aan qaadin oo aada wax garanaysid iyo in intuu dareenkaagii dhammaado aada khuurisid caliyo daadisid riyootid hurdo culus wey midaasaa weysadii jabisa amaa haddii indhahaaga isgalaan luquntaadana ay leexleexanayso gamaanyaa ku haysa kolkaa hurdadii khafiif baa markaa lagu magacaabaya weysadii ma jebinayso saa darteed buu yihi annawmu hurdo athaqiilu culus idaa kaana hadduu yahay weliba yadii baa lasii kala qaaday si kastaad u hurdootidid sal mugii haddaad u fadhidid waxa burin maayaan laakiin dhinaca dhulka haddaad dhigtid waxba uma waraysid baa lagu leeyahay kolka hurdadii nafteedii wayse ma buriso laakiin waa madinatun linaqdi wax weyse buriya ayaa meeshii lagu tuunsan yahay xadiidkaadna ka garan doonta kolka dabada qufulkeeda indhaha wey indhihi hadday seexdaan dabadii ma qufulna wax ka warqabana male annawmu saqiir hurdadii cuslayd wey idaa kaana saaxibuhu haddii uu yahay qofka seexday mudajican mid dhinaca dhulka dhigay biqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu yihi alcaynu isha wikaa u sahi dabada qufulkeedii wey faman naama qofka seexda qufulkii dabada markaas waa jabay falyatawadda haweysa qaato lahu daliilo saddex istitaaru lcaqli caqligii oo dadmay wey wa fakdu shucuur dareenkii oo la waayey qofkii ama waa waashay ama waa qalalay ama waa suuxay caqligii baa tegey dareenkii baa ka dhammaaday idan markii dareenku dhammaado iyadana weysadii ma dhaqna istitaaru lcaqli caqliga asturmadiisii wey wafaqdu shucuuri dareenkii waayidiisii wey biiqmaa-in miyiri dabool aw sakrin wareer aw junuunin waali idxaalatu istitaari alcaqli caqliga asturmidiisa xaaladeeda laa yadri ma oga fiiha xaaladda caqligu asturmay gudaheeda alcabdu addoonkii ma oga intaqada wuduu'uhu inay weysadiisii burtay iyo in kale bimithli fusa dhuusiya wax lamida ay ku burtay masalan aw lam yantaqib inayan burin ma kala oga saa dareenkiibu waa tegay afar masu dakari dakarkii oo la taabto wey bibaatini ilkafi gacanta caloosheeda lagu taabto iyo wala saabici faraha liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya man mase qofka taabta dakarahu dakarkiisa qofka taabta falaa yusalli yuusan tukan xataa yatawada ilaa uu ka weysa qaato shan wuxuu yihi aridatu gaalnimadii wey oo qofkii muslimka ahee weyse qabay hadduu gaaloobo weysadii waa buurtay kaan yaquula waa inuu qofkii muslimka ahaa yidhaaho kelimata kufrin erey lagu gaaloobayo ayaa afkiisii ka soo baxay haddii ereyga afkiisa ka soo baxo fa innahu qofka muslimkaa ahaan jire ridoobay yantaqidu wuduu'uhu weysadiisii waa buraysa bidaalika kelimadan kufriga uu ku hadlay bay weysadiisiina ku burtay waa tabtul weyse keliyata ma waxaa kaloo buraya saa'iru acmaalihi acmaashuu sameeyey kufriga ka hor dhammaanteeday burtay atacaabudiya ee ilaah lagu caabudi jiray daliilkeediina waa kana liqowlihi eebba hadalkiisa u daliila wuu eebba yidhi subxaana tacaalaa korahaye lain ashragta haddaad eebba u shariig yeeshid gaalimiya shirki waysku mid layaxbatanna camaluka camalkaagii dhammaantiisa ayuu hoobanayow le wuxuu sheekhii ku daray masala khilaafiya aklu laxmi iljazuur geela hilibkiisii haddii la cunana waysadii waa burtay wala la qaadanaya daliilkeediina liqowli axadi saxaaba asxaabta rasuulka mid ka mida ah ayaa yidhi lirasuulillah eebbaweyne rasuulkiisii u yidhi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye nebigu weydiiyey annatawada ma weyse qaadanaa min luxuumi alghanam ariga hilibkiisii maka weyse qaadanaa qaala nabiga wuxuu yihi in shi'ta haddaad doontid ka weyse qaado kolka maxaa lagu xiray ariga hilibkiisoo laga weyse qaato waxaa lagu xiray doonis macnaa haddaad doontidna ka weyse qaado haddaad doontidna aka waysa qaadanin markaasaa haddana qaala saxaabigii yihi rasuulku weydiinaya anatawada ma waysa qaadanayna min luxuumi libil geela hilibkiisii maka waysa qaadana qaala nabiga wuxuu yihi nacam imaam muslim baa wariyey baa laga wayse qaadanaya ilaa ana aljamhuura culamada intooda badan min asaxaaba asxaabtii laa yarawna lama aha alwuduuca waysa qaadasho lama aha min laxmi iljazuur geela hilibkiisii laga weyse qaato maxay u yeeleen bixujati waxay u xujaysteen ana haada alxadiida xadiidkan ha laga waysa qaata la yihi hilibka geela inuu mansuuqun yahay bay xujaysteenoo kama weysa qaataan wayakuunu ljamaahiiru wa bikowni iljamaahiir dadkii badna ahaantooda min asaxaaba asxaabtii rasuulka wa min beynihim ood weliba asxaabta ku dhex jiraan alkhulafaau alarbaca afartii khaliife asxaabta u waaweyneyd abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali ayaa kaanuu ahaan jiray laa yatawama-uun kuwaan wayse qaadanin min laxmi iljazuur geela hilibkiisa kama wayse qaadan jirin waxaad ogaatay inay tahay geel hilibkii oo laga weyse qaato masala khilaafiya toddoba waxaa weeye masul mar-ah naag taabashadeenna waa laga weyse qaadanaya bishahwatin loo taabto oo shahwada jimaacii bay raacsan tahay ilqasdu shahwa shahwadii oo loo qasdo oo qofkan waxaa loo taabanaa ay tahay in lagu macaansado ka wujuudiha wujuudi shahwa shahwadii oo joogtana waa lamid naaqidun waa burinaya lilwuduu weysadii buu burinaya waxaana u daliila bidaliili ilamri in la isfaray bilwuduu'i weyse qaadasho min masi dakar dakarka taabashadiisii laga weyse qaato oo isagaba maxaa taabashadiisa lianna masadaka dakarka taabashadiisa yuhiiru shahwa shahwaduu kiciyaa welimakiina waa u daliil fi lmuwada kitaabkii imaamu maalik gudihiisii ku sugnaa can ibni cumar cabdullaahi ibni cumar xaggii laga wariyey oo cabdullaahi ibni cumar baa yihi qublatu rajuli nin dhunkashadiisa imra'atahu naagtu qaba uu dhunkado iyo waxasuha naagtii oo la salaaxo biyadihi gacantiisa min almulaamasa mulaamasadii bay ka mid tahay ee faman qabala imra'atahu qofkiisa qofka dhunkada aw jasaha ama salaaxee taabta facalayhi lwudu inuu weyse qaataa laga rabaa ishahwaa meeshii soo gashay cabdullaahi bni cumar ayaa aharkaa wariyey imaamu maaligna waa qoray intaasi waa nawaaqidu lwuduu kolka nawaaqidu lwuduu maa kharaja min asabiileyn wahuwa sala intan kale oo laleeyahay haddii qof la taabto ama dakar la taabto ama la seexdo ama caqligu tago intuba waxaa la tuumayaa amuu ka dhasha wax weyse waila wixii weyse jebiyey runa wamaa kharaja min asabiileyn labadaa jid wixii ka yimid intii kale waa tuhun baqdin baaqdin laqabay ku imanaysa markaana ixtiyaab baa loo weyse qaadanaya maa yustaxabu wixii la jeclaystay minhu lwuduu waxa in laga weyse qaata la jeclaystayna waxaan imanayo wixii waajib in laga weyse qaata ahayd waa intaynu soo marnay weysada jebinaysay inta weysada jebisa ayaa laga weyse qaata waxaa jira in laga weyse qaata la jeclaystay maa wixii yustaxabu la jeclaystay minhu xaggiisa alwudu in laga weyse qaata la jeclaystay yustaxabu alwudu weyse qaadashaa la jeclaystay likulli waaxidin mid la arka kulligii laga weyse qaato mimaa waxyaalo kamida yaatii imanaya kow saaxiibu salas qofka xadadkiisa uusan joogsanaynin waxaa weeye qofkii kaadidii baan ka dhammaanaynin hadiya ka jeelibkiisa iftiisaa qoyan ama dabada neeftii baanan joogsanaynin kolka qofkaa salas baa la yidha kaa inuu weyse qaato mar la arkaba ayaa u wanaagsan saaxiibu salas qofkii wixiisu dareereemu wahwa man laa yanqati waa qofkaanan gawaynin fii khaalibi waqtihi waqtigiisa siduu u badan yahay bowluhu kaadidiisu ma go-do aw riixuhu neeftiisana ma joogsato kaasaa salas la yida yustaxabu lahu kaas waxaa loo ammaanay an yatawada inuu weyse qaato likulli salaa salaad la arka kulligee inuu weyse qaato qiyaasan waxaana looga qiyaasanaya calaa almustaxaada mustaxaadadii oo iman doonta ayaa looga weyse qaadanaya mustaxaadadu waa qofkaan dhiiggeeda joogsanaynin dilan iyo qubad iyo dhabar furan iyo habayna aguhu yidhaahaan taasaa mustaxaada la yihaa dhiiggeedii baan joogsanayn idan taas ayaa looga qiyaas qaadanaya amaa mustaxaadada baabatan waa imanaysaa iyadu inay wakhti walba u weysa qaadato waaba la faray laba almustaxaada dhiig dareerihii wey oo qofkii dhiiggeedii baan joogsanaynin waayo mustaxaada waxaa la yihaa mannaag uu yejri iska soconayo calayhaa korkeeda adamu dhiiggii baa ka soconaya daa'iman weligeedii yaalehe baa dhiiggeedu socdaa fii kayri ayaami caadatiha caadadeeda maalmaheeda maalmo aan ahayn ayuu iska soconayaa taasi wa yustaxabu waxaa la ammaanay lahaa mustaxaada loo ammaanay an tatawada-a inay weyse qaadato likulli salaa salaad kulligeed u weyse qaadato waxay la mid tahay ka saaxibi salas qofka ayaan neeftii iyo kaadii ka joogsanayn ayay la mid tahay idan waxoo dhanba daa'imulxadas ayaa laysku yiraa kan baan ka angegay tanna neefti baan kana ka joogsanay tanna dhiiggii baan ka joogsanay daa'imulxadad baa la yiha macduuriin wey liqowlihi hadalkii nabiga ayaana u daliila calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha atee lifaatimata binti abi xubayshin wadaadaasaa waxaa ku dhacay dhiig dareero wey markaasaa nabiga wuxuu ku yidhi suma ka gadaal tawada-i weyse qaado likulli salaa salaad la arka kulligeedu weyse qaado hadduusanba dhiiggii joogsanayn intay qabaysato ay weyse qaadato ay meeshii xakamayso qataar iyo suuf iyo waxgeliso ayay awqaadana weysu geynaysaa casarkii iyo duhurkii mar bay isla tukanaysaa maqribkii iyo cishihiina mar bay isla tukanaysaa kolka afar iyo labaatankiisa saddex goor bay tukanaysaa salaada subax gaar bay u tukanaysaa casarka iyo duhurka mar bay isla tukanaysaa maqribka iyo cishaha mar bay isla tukanaysaa duhurka waa u kaadinaysa horay ha u bato casarkuna ha soo dhowaado isgalahooda ay casar iyo duhur iska galaan ayay qabaysani meeshii ay xakamayni waa weyse qaadani sideedii ragcadood ay tukani axkamo ay ka furaysa sidoo kale maqribkii qoracda markay dhacdo waa u kaadiri maqribka horay ha u bato goortuu maqribka dabateeraya sii dhow yahay cishihiina soo dhow yahay kolkaasay qabaysani meeshiina waa qataari waa weyse qaadani saddexdii maqribka iyo afartii cishaa ee isku meel ku tukani axkamay ka furaysa sidaasay u tukanin qofka dabar furan ka qabta ka kale sanadkana waa lamid qofkaa kaadida iyo neefta ayaan ka joogsanay isna sidaasu yeelaya kolka in iyadu qabayskay dheertahay tahay mustaxaadada dhiig dareeraha qabayskay dheer tahay oo qabaysiyo wayse qaadba isku dari ama saaxiibu salaf oo kaadi iyo neef waxbana qabaysan maaye isagu wayse qaadanaya markaasuu saddex goor tukanaya subaxda waktigeediya casarka iyo duhurka oo isku mara maqribka ishoo isku mara saddex man khasala qofka dhaqa mayitan qof dhintay qofkii dhaqana inuu weyse qaato ayaa la raba waa mustaxab inay weysadii burtay ma aha laakiin wuu weyse qaadanaya aw baashara xamlahu ama meydkii naftiisii buu qaaday baashareedu sida haddeer caayada sariir baa meydkii lagu qaadaa ama gaayid baad ku qaaday baabuur iyo waxaas oo kale adigiiyo maydkii korkiinii isma gaarin ow baashara laakiin mar bay ku qabsanaysaa waad la kulmaysaa mayd meel yaalla ama waaba ilmo yaroo saqiira waxaan sarin wax lagu qaada lahayn adigiibaa bogiyo labada gacmood ayaad ku qaaday markaasoo kale man khasala qofka dhaqa maytan axad dhintay ow baashara qofkii gacanta la gala xamlahu qaadidiisii isna weyse qaad baa laga raba liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi man khasala qofka dhaqa maytan qof dhintay falyakhtasil ha qabaysto sunno wey waman xamalahu qofka qaadaana falyatawada ha weysa qaato wuxuu shiikhuu yihi walamaa kaana alxadiidu xadiidkaan aan akrinay markuu noqday daciifan xadiis daciifa oo xasan iyo saxiix usan midna ahayn ayaa istaxaba wuxuu jeclaystay ahlulcilmi diinta dadka yaqaan alwudu in la weyse qaato min daalika meydkii dhaqidiisii iyo qaadidii labadaba ixtiyaatan dadaal ahaan alfaslu araabic fasalkii afraad fi lgusli kordhaqashadii gudaheediibuu u fasal yahay oo waa la qabaysanaya markaa qabayska marna waajibuu noqonaya marna sunuu noqonaya ilaa lix goor buu waajibaya saddex rag iyo haweenba waa ka dhacaysa maydka in la dhaqa waajibu rag iyo dumarba waa ka dhacaysa janaabadana labadaba waa ka dhacaysa in hadday janaaba timaado in la weysa qaato iltiqaau lkhitayn haddii la kulmana in la qabayso wey saddexdaa goor galmoodka laysu galmoodo ay ninkiiyo naagta isu tagaan iyo geerida oo la dhinto iyo janaabada oo qofkii intuu jiifay amaba soo jeeday shahwo ka timaado saddexdaa goor waa la qabaysanaya rag iyo haweenna waa ka dhacaysa in la qabaysana waa waajib saddexdaa nagaha u gaara xaydka markuu ka yimaado ka dhammaado iyo wilaadada markay dhalaan inay qabaystaan ay kor dhaqdaan nifaaskana mulbax wilaadadu waa dhalmaha ilmihii baa ka yimid iyo ibidii baa ka yimid way qabaysanaysaa markaasay umulyo nifaas gelaysaa haweenka soomaalidu afartan unbay jaangoosteen iyagu ma afartan bixin bay yidhaahdaan laakiin wax afartan ku xiran ma lehe dhamaashada dhiigga u dhammaaday ku xidhanta ama afartana ka badnaato lixdana gaarto ama afartanka baa ku dhamaado ama ka yar baa ku dhamaado ka yar buu ku dhammaanaya kolka markuu ka dhamaado meeshu angegto cibaada qofkan loo uumay segseg iyo sursuna lama rabo inay qabaysatoy cibaado samaysa wey oy salaadeedii tukato kolka afartan in lagu wada jaango yahay ma dhici karto waa laga yaabaa akhlabiya sidaa loo badan yahay laakiin afartankii inuu dhaafiyo inuu ka yaraado inuu ku yimaado baa intaba dhici karaysa idan umusha marka ay dhammaato oo dhacaanka umusha ka imaanayaa joogsado iyo xaylka markay u yimaadiyo wilaadada saddexdaa naagahay ugaari ilaa goor baa qaba isku waajiba amaa sunnahaan haddii la yihaa ilaa toddoba iyo toban buu gaaraya qabayska sunnada ah ee layska rabo aad buu tiro badanya alfaslu araabicu fasalkii afraad fi lgusli mayrashadii kordhaqashadii qabayskii ayuu u fasal yahay wa fii arbaci mawaadiin maadayaal afare gudahoodna waa u fasalo afar maado ayaa qabayska ku timid almaadatu luula midda hore waxa wey fii mashruuciyati lgusli qabayska jidayntiisa ayay ku saabsan tahay waataanu niri waxa cibaado markuu yahay ajri lagu raadinayo waxay bajideeyey baa la rabaa almaadatu luulaa maadadii hore fii mashruuciyati alkasli qabayska jidayntii la jideeyey gudaheediibuu u maada yahay iyo wa bayaanu muujibaatihi muujibaati alkasli qabayska arrimaha waajibiya arrimahana waa la cadaynayaa kow mashruuciyatuhu marka koobaad waxaan ka hadlaynaa jidayntii qabayska la jideeyey alkaslu qabayskii mashruucun waa la jideeyey bilkitaabi qur-aankaa lagu jideeyey wasunna xadiidka nabigaa lagu jideeyey qaala eebba wuxuu yihi tacaalaa korahaye wain kuntum haddaad ahaataan junuuban kuwa biyo ka yimaadeen haddaad ahaataan fadaharuu kordhaqdoo qabaysa wa qaala eebba wuxuu yihi walaa junuuban idinkoo janaaba qabana wain kuntum haddaad ahaataan junuuban kuwa janaabo qaba fadaharuu qabayst waqaala eebba wuxuu yihi walaa junuuban idinkoo janaabo qabana tukasho iyo masaajidku nagaasho ma jirto ilaa caabirii sabiil jidba idinkoo gudbaya maahaane xataa taftasilu ilaad ka kor dhaqataan waqaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo idaa tajaawaza alkhitaanu hadduu gudniinkii dhaafo alkhitaana gudniinkii kale gudniinkii ninka la guday intii garnayd baa intii naagta gudnayd dhaaftay labadaasi markay is moodaan faqad wajaba alghaslu qabayskii baa waajibay intaasi waa mashruuciyadii in la jideeyey oo qur-aanka iyo sunnaha labadaba in la qabaysa lagu jideeyey arrimaha marka waajibiya maxaa kamida muujibaatuhu muujibaatu lgusli qabayska waxaa waajibiya kow aljanaabatu janaabo wey ama shahwada gaar ahaan ba isaga timaado ama labadii qofba ha kulmeen janaaba la isla yira aljanaabatu janaabadii wey watashmal janaabadii waxay kulmisaa aljimaac galmoodkii laysu galmooday wahuwa iltiqaau lkhitaanayn labada gudan gudmin kulmidoodii wey walow biduuni iinjaalin shahwabayayan imanin kol haddii labadii ay kulmaan shahwabayayan imanin janaabaa timid ta labaadna waliinjaal injaalkiina kulanba yuusan dhicin shahwaa timid lamaba kulmin ninka gaar bay uga timid naagtana gaar bay uga timid huwa injaalka waa khuruujuulmani manidii soo bixideeda sida lagu garan manidana waxaa weeye biladatin macaansi bay ku soo baxday fii nawmin hadday qofka ka imanaysay waa hurday waa qabayskii waajibay aw yakdatin waa soo jeeday markay ka timid qabayskii waa waajibay min rajulin nin bay ka timid qabayskii waa waajibay aw imra-ah qof haweenay ka timid qabayskii waa waajibay daliilkeedii liqowliillah eebaweyne hadalkiisii ayaa u daliila tacaalaa korahaye u eebba yiri wain kuntum haddaad ahaataan junuuban kuwa janaabo qaba fadaharuu qabaysta wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ahaatee ida altaqaa hadday kulmaan alkhitaanaan labadii gudow faqad wajaba alghaslu qabayskii waa waajibay laba waxaa weeye inqidaacu dami lxaydi xaydka dhiiggiisiibaa go-ay marka xaydka dhiiggiisa go-itaankiisa labaa lagu garta saxaan cad baa yimaada qasa bayda baa la yidhaahdaa magaceeda af carabiga aw jafaafulmaxalli meeshii baaba angegtay oo wax ka imaanaya male kol hadday meeshu angegto ama qasa baydaa dhacaan cad yimaad kolka xeelkii waa go-ay wax la sugaayoo kale male inay qabaysato cibaadaysato wey inqitaacu dami alxayd xaylka dhiiggiisii dhiigga go-itaankiisii aw innifaas umusha dhiiggeedii go-itaankiisii wey liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiisii ayaa abu daliila uu yihi factasilu nnisaa haweenka ka dheeraada fi lmaxiid xaylka intay qabaan yaan loo dhowaanino walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina tan iyo goorma yaa rab xataa yadhurna ilaa ay ka qabaystaan hadday qabaystaanna fa idaa tadaharna hadday qabaystaan fa'tuuhunna haweenka u imaada u galmooda min xaysu meeshii amarakumullah awalka dheeraada laydin yihi yasaluunaka cani ilmaxiid qul huwa adan faactasilu nisaa fi lmaxidu su-aashaasi say ku timid waxay ahayd in yahuud iyo nasaar baa laba dhaqan lahaayeen yahuud hadday naagta caado ku dhacdo waa la weldi waayo reerkaa laga bixinayo sidii wax kooleero qabtoo kale cidda inta laga saaraa duur la dejinayo intay dhiig qabto meeshaasaa lagu weldi waayo baad iyo biyo sayn u baktiin meeshaa loogu geynaayo subaxay caadadaa dhammaatay qabaysatay soo xeroonaysa yahuudi sidaasay yeeshay amaa nasaar inay dhiig qabto inay qabiba ma kala jecla waa isaga dhaqan dhabanaya markaasaa saxaabtu nabiga weydiiyeeno yaa rasuul allah yahuud saasay u dhaqantaayo naagta hadduu dhiig ku dhacitaa laga bixiya nasaarna hadday dhiig qabto haddaya qabimaba kala jecla oo kama dhowrsadaan sida anagu yeellaaw sida la yeelayo labadii qolo qolo mid baa lagu khilaafay yahuud weelduwgii baa lagu khilaafay oo maxaa qofka ay hadlayso loo weeldu waayo geedkaanaa ka yimid meel macruufoo ka socda dhiidhoorkeediiy u xakamaynaysa xafaayadeeday qaadanaysa maxaa kaley qabtaa oo dhibaata xataa ummuna caaisha radia allahu canha ay leedahay suubanuu markaan dhiig qabno wuxuu na fari jiray inaan gadaasha hoos gunti xirano kadib yubaashir fiiman siwa jirka intiisa soo haray iska taataaban jiray nebiga marka naagaha weelduwgii la weel duwaayey yahuud waa lagu khilaafo qofka la weel duwi maaye ciday ka mid noqonaysa nasaarna waxaa lagu khilaafay dhirqaan dabashadii naagtii intay dhig qabto waa loo kaadina iyadii fahmihii xiise maayso waxaa ka socdaa wasakh iyo qurun adiga naftaada kuma roona kolka factasilu nisaa naagihii waa laga dheeraanaya laakiin dheeraashadu waa xaggee filmaxiili meeshii dhiigga ka yimaado wey meeshii dhiigga ka yimaado unbaa laga dheeraaday ee qofkii ciday ka mid tahay walaa taqrabuuhunna meesha ha u dhowaanina tan iyo goorma xataa yadhurna idan diinta islaamka waxaad aragtaa daa'iman waa abadan inay tahay wasad dhexdhexaad fiican wey wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu shuhadaa ah cala annaasi oo kale kolka waa beyna ifraadin wa tafriid ayay ka dhacaysaa diinta islaamka iyadoo dhan ba siraad mustaqiima wey jid xaqa oo eebba bixiyey oo toosan wey kolkaasaa ayadu sidaa ku timid yasaluunaka rasuul allow asxaabtu waxay ku weydiinayaan can ilmaxiid marka maxiidkaa hore waa dhiigga naftiisii su-aashuna waxaa weeye maadaa nafcalu binisaa'i fii waktihi dhiigga markuu yimaado oy qofkii caado qabta maxaanu samaynaa su-aashii waata yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilmaxiili dhiiga naagaha ka yimaada su-aashuna maadaa yufcalu fi nisaa naagaha maxaa lagu samayn fii waktihi ee qul waxaa tiradaa huwa dhiiga naagaha ka yimaada adan qurun wey waxaan haweenka ka imaanaya waxaan samayn en ficlin factazilu waxaas ha u dhowaanina fi lmaxiid markaan dambana dhiiggii meehe waa makaanulxaydkii meeshuu ka imaanayo marna waa masdar marna waa makaan meeshuu ka imaanayey ayaa laga dheeraanaya walaa taqrabuuhuna nahyigaasna waa yimid amar iyo nahyi waxaa nagu filaa factazilu nisaa fi lmaxiid amarka ka dheeraadaa nagu filay haddana nahyigana lagu daray walaa taqrabuuhuna intaad ka dheeraataan hana u dhowaanina tan iyo goorma xataa yatuurna ilaa ay ka qabaystaan factasilu nisaa filmaxili uga dheeraada meesha dhiigga ka yimaad walaa taqrabuuhunna meesha ha u dhowaanina xataa yatuurna ilaa ay ka mayrtaan fa idaa tataharna hadday mayrtaan nabadii canow abuurkii baa la ridaya faatuuhunna u galmooda haweenka min xaysu meel uga galmooda amarakumullah uu kolka hor ka dheeraada idin yihi meel la diidan meel meeshaa loo dhaafayaa male waliqowlih hadalkii nabigana waa uu daliil calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaba ha ahaatee uu ku yidhi wadaadii nabiga su-aal ugu timid dhiig dareeraa ku dhacay umkusi waxaad cibaado ka nagaata qadra maa wakti qadarkii ay kaanad ahaan jirtay taxbisuki mid cibaadada kaa reebta xaydatuki xaydkaaga suma iqhtasilii qabayso waxaa weeye qofka markii hore ay caafimaad qabtay dhiigga waa u iman jiray hadduu u iman jiray wuxuu u iman jiray wakti ay taqaano macruuf bisha awalkeedu u iman jiray aakhirkeedu u iman jiray dhexdhexaadeedu u iman jiray kolkaa waktigii bay taqaan oo dhiigga u iman jiray sidoo kale waxay taqaan muddadii dhiigga uu ka socon jiray lix beri buu ka socon jiray toddob buu ka socon jiray saddex buu ka socon jiray markaan dambe way isku furmeen dhiiggii ma joogsanay sidee yeelaysa waxay fiirinaysaa goormu u iman jiray bisha awalkeeda bisha awalkeeda markay joogto bay cibaadi ka joogsani intay ahaan jiray lix beri lix beri bayan cibaadaysanay beriga toddobaad waa ka dhammaan jiro waa qabaysan jirtay toddobadii bay qabaysani cibaadadeedayna wadani waana socdaa dhiiggii kolka laba qof baa wareera midi waa qofka markuu kow ku bilowday buu wareer kula bilowday marka ugu horreysay toban iyo saddex toban iyo afar toban iyo shan dhiig ka yimaada kii ugu horreeyeyba waa joogsan waaye akharulxayd waa shan iyo toban khaalibulxayd waa lix iyo toddoba aqalulxayd waa yowmu wa leyla aqalkii yoom iyo leyla habeen iyo maalin ka badan buu waday kolka la yaabid male kolku habeen iyo maalin dhaafe khaalibulxayd sittun aw sabcun lixdii iyo toddobadii baa la sugo waa dhaafay akharu alcayb waa shan iyo toban shan iyo tobankii buu dhaafay lix iyo toban baa la gaaray idan xaydu ma ah amar furan wey mustaxaad ay noqotay waa cibaadaysanaysaa idan qofka marka dhiig ugu horeysa u dhiig dareero ka noqday iyo qofka dabaal sharbaadiyan xisaabtaba garanay waa ku dhici jiray laakiin muddadu hay jirayna mataqaan gooru iman jirayna mataqaan taas mutaxayiraa la yihaah tanna mubtadia la yidhahdaa almubtadi'atu midda hadda bilowday dhiigga waalmutaxayiratu ta wareersanee wakhtigeedii garanayn labadaasaa sidii loo qiimayn lahaa baa wareer iyo aqwaal fara badan fuqahada ku jirta minaajka cashirka la akriyo kaas ka qalabsan male idaa ra-at alxayd baa la yihaha mutaxayira iyo mubtadia labadaa wareer wey amaa qofkan uu kuna dhici jiray wakhtiga adii taqaana jaangooyadeedii hore yaa lagu maamulaya xadiidkanaana u daliila umkutii nagow qadara maa shay qadarkiisa ay kaanad ahaan jirtay taxbisuki mid ku reebta xaydatuki caadaada uma haddii qadarkii dhammaado ikhtasilii qabayso kolkay qabaysato salaadeeday tukani qur-aankeeday akhrisani ninkeeday ismakanini wuxuu nabiga ku tilmaamay inuu yahay haraati uu shaydaan ku dhuftay ilmagaleenka rakba min ashaydaan laad ibliis wey uu qofkan ka laaday ilmagaleenka uu rabo inayan cibaadaysanin kolkaas sankiisa calo lagu shubaya waa cibaadaysanaysaa qof waxuu baaqanaya male fataqullaaha mastactum saddex waxaa weeye qabayska saddexaad adkhulu geli fi lislaami islaamka la galo oo qof baa gaaloobay ama gaaloba ahaan jiray islaamku ku soo noqday qabaysaan leenahay hadduukhuulu gelin baa loo qabaysanaya welibana waa loo qurdaya dogorta iyo dhusuqa uu gaal ku ah wixii oo dhan ayaa laga dhamaynaya kadib dhusuqiisa dambe iyo dhagoortiisa dambe xalaal wey qof muslimow waa tafaa'ul wey maxaa jira dembigiiba waa dhammaaday qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahu maa qad salaf kor haddii dembigiisii hore dhammaaday doqortana ha laga dhameeyo dhusuqana ha laga dhameeyo dharkana ha laga bedelo kolkaa xalaal wey ayaantaasuu islaam u qaangaaray wixiise dambe nabadii caanow waa muslim ayib aw adukhuulu gelin fi lislaami islaamka gudihiisii la galo faman dakhala qofka gala islaamka min alkufaari asal gaalo ka mid ah ila alislaami soo gala wajaba calayhi waxaa ku waajiba an yaktasila inuu qabaysto liamrihi faridii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya humaama ninkii humaama la oran jiray alxanafiyi ee reerka bani xaniifa ah ayaa nabiga wuxuu faray bilikhtisaari qabaysasho xiina goortii uu aslama islaamay baa qabaysa la afar waxaa weeye almowtu geeri wey faidaa mata almuslimu muslimkii hadduu dhinto wajaba waxaa waajiba taksiiluhu in la dhaqo liamri rasuul subanaa faridiisii baana u daliila sala allahu naxariis allaha badiye calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye lidaalika dhaqidaa meydka la dhaqaayuu ummadda faray idaa mara wuxuu nabiga faray bitaksiili ibnatihi gabadhiisii dhaqideedii buu haween faray zaynaba ahay lamaa maatad hadday zaynab dhimatay radiya allaahu ilaah raalli ha noqdo canhaa zaynab xaggeeda warkaana kamaa warada sidii ku soo aroortay fi saxiix xadiid saxiixa gudihii ayaa arrinkaa ku yimid intaa waajibkii wey inta in la qabaysan la ammaanayna arag maa yustaxabu wixii la jeclaystay lahu isaga dartii alikhtisaalu qabaysasho inta in loo qabaysa la jeclaystay fiiri yustaxabu waxaa la jeclaystay alikhtisaalu qabaysasho limaa liajli ma arrimo dartood loo qabaysto yelii soo socda kow liljumca waa la qabaysanaya jumcada axaadiista jumcada ku soo aroortay badankeeda waxaad moodaa in qabayska jumcada uu waajib yahay laakiin hal xadiid ayaa dhexdhexaadiyey man iktasala yowma aljumca fabihaa wman tawada يوم الجمعة fabihaa wanacimat waman iktasala falguslu أفضل wailaa xadiista kale oo midkan shiikha uu sheegay uu ka mid yahay muttafaqu calayhi wuxuu ku tusinayaa qabaysku inuu waajib yahay kow muxuu ka bilaabay liljumca maalinta jumcada in la qabaysta wey daliilkeedii liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii waa u daliila sala allahu naxariis calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya gusluljumca jumcada qabaysashadeeda waajibun cibaarada nabiga arag calaa kulli muxtalin qof biyo duuriya caruurta maa sagiir lama rabe qof biyo duuriyo qaangaar oo jumcadii tagaaya rag iyo dumar mid wahadaba inuu qabaystaa waajib wey usluljumca jumcada qabaysashadeeda waajibun wey calaa kulli muxtalimin waana mutafaqu caleyh qaangaar kulligii korkiisa wey laba waxaa labaadoo loo qabaysanayaa lilixraam xarmashada xaj iyo cumro midaad aadaysidba wa soo tabaabushaysatid qabayso yusannu waxaa la ammaanay liman qof loo ammaanay araada raba alixraama xirashi iyo xarmasho bicumratin siyaaro maka la tago aw xajin xajkii weyna ayaktasila inuu qabaysto daliilkeedii lificli rasuul suubanihii baaba sameeyey sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye iyo wa amrihi faridiisii uu nabiga faray bidaalika in la qabayso cumradii xajkii saddex lidukhuuli maka maka gelideedii ayaa loo qabaysanayaayo kolkaad maka timid ma qabaysani walilwuquufi joogsina waa loo qabaysanaya bicarafa carafa la joogsanayo maalinta sagaalaadka wuquufka kahor qabla duhur baa la qabaysanaya labaduba daliilkoodii lificli rasuul rasuulka samayntiisii ayaa u daliila sala allahu ala naxariisto caleyhi rasuulka korkiisii wasalama allaha nabadgeliye daalika lificli rasuuli sala allahu calayhi wasalama rasuulka samayntiisii daalika uu arrinkaas sameeyey afar atafsiilu qabaysasho litaksiili ilmeyiti waan soo marnay meydkii dhaqidiisiina waa loo qabaysanaya litafsiili ilmeyit meyd dhaqidiina waa laga qabaysanaya wixii baa kugu dulduloo ku gaaray kolka qoonsimaadka iyo waxaasaa la diidaya dhar yaraysa qabaysa dharkaagii qunaa qaado faman hasala qofka dhaqa meytan qof dhintay ustuxiba lahu waxaa loo ammaanay an yaktasila inuu qabaysto bilxadiidi ayaa u daliila almutaqadim ee noo soo hormaray intaa maadadii koobaadu almaadatu thaaniya maadadii labaad fii furuudi alghasli wa sunanihi wa makruuhaatihi weysadii aynu soo sheegnay waa farad leh oo sunno leh oo makruuhaad leh arrimahaasay maadada labaad ka hadlaysa almaadatu thaaniya maadadii labaad fii furuudi alghasli qabayska faralyaalkiisa gudaheeda ayay umaada tahay wa sunanihi qabayska sunayaalkiisa ayay umaada tahay wa makrubaatihi makruuhaati alkhusli qabayska waxyaalaha loo kohdan la rabin ayay umaada tahay kow aw alif wuxuu ka bilaabay furuudu qabayska faralyaalkiisii wahiya kow anniya niyow wahya niyo waxaa la yihaha casmu lqalbi qalbigii goyntiisii calaa rafci ilxadadi xadad koryeelidii korkeeda uu gooyo xadadkii alakbari ee weyniga badna bilikhtisaali qabaysasho lagu koryeela xadadkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha atee uu nabiga yihi inamaa wax kale maaha alaxmaal camalyaalka biniyaati niyo qabideed bay acmaashu ku kaamil noqdaanoo ay ku asaxaan camalaan niyo lahayn qiimi male wa inamaa wax kale maaha likulli imri'in qof la arka kulligii wuxuu leeyahay maa nawa wuxuu isagu niyooday ayuu leeyahay wixii niyo la-aan la sameeyey qiimi male wainamaa likulli imri'in qof la arka kulligii wuxuu leeyahay maa nawa wuxuu isagu niyooday laba tacmiimu saa'iri iljasad jirka oo dhan oo la wada gaarsiiyo wey bilmaa biyihii la gaarsiiyo bidalkin maca dalkin jejebin iyo marmarin baa lagu darayaayo meela waxaaba jira ay biyuhu ka boodayaan sida xuduntaoo kale laabatooyinkaoo kale meella meeshii biyaha ayaan ku joogsanayn si gaara loogu qasdo wey tacmiimu saa'iri iljasad jirka dhammaantiisii oo la wada gaarsiiyo bilmaa biyaha bidalkin marmarinna loogu daro bidalkima kii marmarintiisii loogu daro oo yumkinu suuragalo dalkuhu marmarintiisa waifaadatulma biyihii subidooda calaa maa kii korkii lagu sugo uu yatacadaru cudurtoomo dalkuhu marmarintiisa meeshii in la marmariya cudurtoontana dhaawac iyo nabar waxbaa ku yaal biyaha lagu shubaya xataa yaklib ilaa uu khaalib noqdo alxamdulilah yadikum subaan xataa yakliba ilaa uu khaalib noqdo calaa danni malihii korkiisa ayaa waxaa khaalib noqonaya ana almaaa biyihii qad camahu inuu makaankii wada gaaray kullahu dhammaantiisa saddex waxaa wey takhliilu اlasaabic farihii iyo washcari tintii waa la isdhexgelgeliyo waa shacri raasi madaxa tintiisii wakayrihi wixii kale timee korka ku yaal wa tatabuci ma meelo in la raacraaco yanbuu ay boodayaan canhu meesha xaggeeda alma iyo ha ka boodayaan ka surati xuduntii duleeshay iyo wanaxwi daalika wixii lamidow intaa waa faradka ba sunanuhu waa sunanu lgusli qabayska sunayaalkiisa wahya atasmiyatu eebba magacaabid bismi illaahi la yihi id hiya tasmiyadii oo eebba magacaabidii mashruucatun waa la jideeyey fii kulli camalin camal kulligii gudihii ayaa la jideeyey camalkaasoo dii baalin qiimiyu saaxiib camal muhima oo qalbiga iyo lagu hayo waa lagu darayaa qabayskii ka mid wey laba khaslulkafay labada cukur la dhaqo ibtidaa-an bilowga hore qabla idkhaalihimaa intaan labada ukur la gelin horteed fil inaa'i weelka iyadana limaabaa u daliila taqadama hormaray saddex waxaa weye albidaayatu bilaabid biisaalati aladaa wixii qurun iyo wasakhe nijaasaha ee korka ku yaal baa horta la bilaabaya kaasaa la suulinaya afar waxaa weeye taqdiimu acdaa'i ilwuduu weysada xibnaheedii baa la hormarinaya qabla qasli iljasad jirka kale intaan la dhaqin maa xibnihii weyse qaadashada sidii weyse qaadkii loo weyse qaadanaya shan waxaa wey almadmadatu luqluqasho walistinshaaqu sandaarsi wa qaslu samaakhiil uduneyn labada dhagood cakawgoodan cad oo la dhaqo wey ay baatinahumaa labada dhagood gudahooda ayaa la dhaqayaa tartiib waxaynu bilownay makruuhaatuhu waxyaalo makruuhaada oo qofka qabaysanaya aan loo rabin makruuhaatu lkhasli qabayska makruuhaadkiisii la qoonsaday aan la rabin in laga dhowrsada la rabo iyo taas waxaa weeye kow al-israafu baatulid la baatuloo lagu xadgudbo filmaa'i biyaha al istiraada biyo badanna waa jiraan tubana waa haysata kolka intaad sii daysid biyihii un shabaxdooda yeerta lama rabo al-israafu xadgudub filmaayi biyihii lagu xadgudbo sababkuna id ikhtasala waxaa qabaysay rasuulullah alle rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo bisaacin suus buu ku qabaysay wahuwa suuskuna arbacatu amdaad afar shoodood wey kolka haddaad afar shoodood israaciso waa qabaysanta kasi xagga lama rabo ay xafanaad dhuub muggi oo dhuubkii labada gacmoodoo laysu geeyey shood bay noqonayaan iyo laba kale iyo laba kale biyo haddii gacmaha lagu qaado la yihaah waxweyn ma qaadaya laakiin badar iyo beriis haddii lagu qaado gacmaha in badan bay gacmuhu qaadaya marka afar koobo kifaayo wey koobada hore jirkao dhan bay qoynaysa taa saabuuni waxaad doonta ismarisidna saddexda koobee kale kugu filan raacraacin biyihii laga dabageeyo intaa waa kifaayo israafka lama ogola waa kow laba alquslu qabaysasho filmakaan meel lagu qabayso annajis ee nijaasada ahay iyadana makruuhaadkii bay ka mid tahay sababka waa kana wuu sheegay khashyata talawus wasakhoobidka cabsashada binijaasa nijaasadii lagu wasakhoobo ayaa laga baqaya saddex waxaa wey aliqtisaalu qabaysasho iyadana waa makruuh uu nini qabayso bifadli dahuuri ilmara naag bii ay ku qabaysatay hambadeed uu ninku qabayso binahyi nebiy nebiga reegidiisii baa u daliila sala allaahu allaha naxariisto calayhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliye cani liqtisaali qabaysasho xaggeed buu reebay bifadli tahuuri ilmara naag biyo ay ku qabaysatay hambadood lagu qabaysuu rabay kamaa taqadam sidii noo soo hormartay afar sidii neef bannaan la istaagu diiday alikhtisaalu qabaysasho bilaa saatirin iyadoon xijaab jirin bannaan la istaago min xaaidin derbi aw naxwi waxa lamida liqowli maymuuna maymuuna hadalkeedii baa u daliila umunaa maymuuna radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canha maymuuna xaggeeda waxay tihi wadactu waxaan meel u dhigay linabiyi suubanaha sala allahu calayhi wasalama maa-an biyo uu ku qabaystaan meel u dhigay wasatartuhu dallaalinna waa u sameeyo mariya gantoob nabiga qariyaan u sameeyey inta haddaan yeelay ka gadaan ayuu fakhtasala nabigii qabaystay falow lam yakun iliktisaalu qabaysasho haddayan ahay bilaa saatirin astur la-aan la qabayso makruuhan mid la qoonsada haddayan ahayn lamaa satarad umunaa maymina ma asturteen hu nabiga calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ha ahaatee waliqowlihi hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yidhi ina allaha eebbaweyne casakaadka addoommada wajalla weynaaye xayiyun eebba sariig badan wey sitirun eebba wax qarin badan wey yuxibu wuxuu eebba jecel yahay halxaya sariig buu jecel yahay ee faida ikhtasala hadduu kor dhaqanayo axadukum qofkii hadduu qabaysanayo falyastatir hayska qariya dadka ugu dambaystii shan makruuhaadkii waxaa weeye alikhtisaalu qabaysasho fi lmaa'i biyo gudahood lagu qabayso alraakidi ee fadhiyey aladii biyaha aan laa yejri dareeraynin karaahawe waase bannaanta in lagu qabayso liqowlihi hadalkii nabiga ayaa u daliila calayhi nabiga korkiisii asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyahaatee uu yihi laa yakhtasilanna yuusan qabaysanin axadukum qofkiin filmaa'i biyo gudahood yuusan ku qabaysanin biyihii addaa-ini fadhiyey wa huwa isagoo junuubun janaaba qaba see la yeelaya wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam biyahan fadhiya haddaad ku qabaysatid adigoo allowsaaloo wasakh leh biyihiibaa hallaabaya biyihiina lagama maarmo qadar ka qaada biyaha intii kuu qabaysa intaas ka qaadoo weel gasho intii banaankaa kula soo qabayso adigana hawshaadii waad gudatay muslimkana biyihii ka haray waa ka faa'iidaysanayaan laakiin biyuhu hadday socdaan hallaabi maayaan iyagii baaba camal falaya oo shaqaynaya oo shubaalinaya laakiin biyo fadhiya la yakhtasilanna yuusan qabaysanin axadukum qofkii filmaa'i biyo adaa'imi fadhiyey wa huwa isaga oo junuubun ama naag la kulmay ama mani ka timid oo janaabo qaba yuusan sidaa yeelin wallaahu aclam